bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimam abuاlxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriyi naysaburi raximah اllah kitaabu الsaydi wالdabaaixi wma yu'kalu min alxayawaan wuxuu ku saabsan yahay asayd ugaarashadii sayidka maanta macna almasiid weeyaan oo ugaadhi laftirkeeda lagama hadlaayo waxaa laga hadlayaa ugaarashadii hadday noqoto qalabka lagu ugaadho iyo aadaabta la rabo ugaarashada in loo sameeyo iyo ugaadhi naftirkeedii iyo wixii xaaladoo lagala kulmo arrimahaasuu ka hadli doonaa ugaadhshaduna waa shay mubaaxoo bannaan dalla calaa ibaaxatiha alkitaabu wasunna walijmaac qur-aanka kariimka ah wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah iyo axaadiista faraha badan ay imaan doonta saxiixada ee nabigeena ka sugnaatay ummadduna way ku ijmaacday inay bannaan tahay jumla ahaan dabaayixduna waa jamcu dabiixa gowraci weeyaan hadduu noqdo xayawaanka bahiimatu ancaamka iyo kayrba wixii bannaan in la cunay hilibkeeda ayaa la gowracayaa gowracaasay ku xalaal noqdaan isaguna aadaab buu leeyahay wamaa yu'kalu min alxayawaan xayawaanka waxa bannaan in la cunay maakuulu laxmiga ah iyo wixii aan bannaanayn isaguna waa sheegi doonaa baabu saydi bilkilaabi almucallama wuxuu ku saabsan yahay asayd ugaarashada bilkilaabi aydii lagu ugaadho almucallamati wax la baray eyda tababaran mucallam waxaa la yidhaahdaa eyga laba tilmaan laga helay ama shayga jaarixada ah ee laba tilmaan baa u waaweyn tilmaamta koowaad waxaa weeyaan haddii la diro oo amar la siiyo qaba la yidhaahdo inuu dirmi haddii istaag la yidhaahdana inuu istaagayo oo ka hadhaayo wixii uu qabtayna inuunan cunaynin oo uuna cunto sii bilaabaynin marka haddii aygii jih la yidhaahdo oo la diro magacii ilaahayna lagu dira markaad dirayso qaba tiraahda bismillaahi ku qabo waxaa shardi ah marka amarkaada inuu qaato inuu markii asagoo ordaya aada joojisana waa inuu istaago oo si fiican bareegga u qabto wixii uu qabtayna waa inuuna cunto ku bilaabin ouna cunin arrimahaasaa marka xadiista aan ka fahmi doonaa aayadduna saasay ishaaraysaa mukallibiina tucallimuunahunna waa mucallam tababaran wey halkan waxaad arki doontaa ahamiyada tacliinta iyo waxbarashadu ay leedahay xataa fi lxayawaan xoolaha iyo xayawaanka iyo bahiimatul ancaamka ama ma ahee eh, xayawaankaasi aada ogtahay eh, eygoo kale ahiyo inuu mucallamku wuu ka qiimo badan yahay midkaan mucallam ahayn hadduu ayba halkaa gaaray maxaad malan wixii kale marka cilmigu qofkiis aba axadkaa ku sifaysan sharaf gaaruu siiyaa ama ha ahaado yacqil ama maalaa yacqil ahaadee qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali ibnu rahaway qaala akhbaranaa jariir ibnu cabdilxamiid labi can mansuur ibni muctamir عن ibraahiim بن يزيد annakhaci عن hamaam بن xaariثin عن عدي بن xaatim daa'i aljawaad ibn aljawaad ayaa la yidhaahdaa aljawaad ibn aljawaad yacnii ابن ljawaad weeyaanoo isaguna waa nin deeqsi uu ahaa aabihiina xaatimu daa'i nin deeq badan oo deeqsiya buu ahaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi buu leeya yaa rasuula rasuul allow innii anigu ursilu waxaan diri alkilaaba almucallama eyda la tababaray ee la edbiyey eydaasaan diri oon ugaadhaydi ku dirayaa wixii agaaroon arko ama sagaara haato ama eeleeela haato ama garanuug ha ahaato waxay ahaataba ama bakayla ahaadee aydii baan ku dirayaa fa yumsikna waxay ii qabanayaan aydii calaya aniga korkayga calayadaas macnaa liajli asaga dartii bay u qabteen ayaga daraaddood ma qabsanine anay ii qabteen wey oo haddii aan dirina way aqbaleen hadday qabteenna maynan cunina waa igu simeen wa adkuru waxaana sheegi isma allah ilaahay magaciisaan sheegayaa calayhi cala alimsaaki waalirsaal diriddaa aan diraayo ee irsaalkaa aan diraayana bismi illaahi baan ku dirayaa markaan dirayo bismi illaahi daas wax weyn bay saamayn leedahay oo neefkii inuu bakti noqdo haddii uu intuu la xarbinayo ee uu la geelgeeltamayo ee la dagaalayo ilan waa wax nool wuxuu qabanaye hadduu caloosha ka soo wirrido isagoo dhintay loo imaado inuu wax la cuni kara noqdo iyo inuu bakti noqdo waxay ku xidhan tahay qofka diraya bismillaahi ma yidhi mise ma dhihin hadduu bismillaahi yidhi waxay ka dhigan tahay tooridii uu gacanta ku haystay ee uu bismillaahi ku gowracay oo kale weeyaan faqaala wuxuu yidhi nabigu waata jawaabti rasuulka calayhi salaatu wasalaam idaa arsalta kalbaka eygaadii haddaad dirto almucallam wax la baraya tababaraa wadakarta sma allah magacii ilaahayna aad ku xusto calayhi diriddiisa korkeeda bismi qaba aad tidhaahdo fa kul cun buu yidhi wuxuu kuu qabtay waa isagoo dhintay oo xayawaankii oo meyd haddii loo imaado wey oo nafti ka baxday isagoo nool oo xayaato mustaqarra ay ku sugan tahay haddaad ku soo gaadho markaa de wuxuu noqonayaa xayawaan la gowracayo bismi illahi adaa ku gowracan eygu waa uun ku yar buhobuheeyey oo ku dhaawacay adaa la rabaa inaad bismi illaahi ku gowracto fakul waxaa weeyaan isagoo dhintay oo caloosha ka soo riday ayaad u tirtay u imaatay waad cunaysaa markaaba maqaarkaad kala bixiyo haragga waad karsanaysaa hilibkiisa waa kuu xalaal wey bismi illaahi daasaa xalaalaysay eyguna wuxuu ka dhigan yahay tooridii oo kale qultu waxaani wain qatalna xataa haba dilaanee isagoo diray xataa haddaan u imaado miyaan iska cuni qaala nabigu wuxuu yidhi wain qatalna walow qatalna haba dilaano soo bismillaahi illaahi maadan dhihin soo eyguna mucallam ma aha ma tababara waa kuu filan tahay markaasaa bacd alixtiraazaat waxyaala markaasi ayadoona waxaa jirtaa inay la socoto ay tahay inay ka maqan tahay la rabo oo shuruud shuruudina ka mid a ah. maa lam yashrakaha hadduunan wadaagin kalbigaadii aad dirtay ama ugaadhaad ku dirtay kelbun ay hadduuna wadaagin oo la soconin laysa macahaa aan aydaada ka mid ahayn aydaada aad bismillaahi ku dirtay hadduu orday oo hawdka ka baxay oo dirintan ka baxay ay kalaa dhexda kaga darmatay oo aragtay oo la qabatay ugaadhi ugaadhi oo maydaa loo yimid oo ay korta taagan yihiin aydaadii iyo ay kale marka ayadaa see la yeelayaa ma cunaysid maxaa yeele way noo imaan doontaa aygaada bismillahi baad ku dirtay ayga kalena bismillaahi kumaada dirin mar walbana waxaad ogaanaysaa masalatu wixii ugaadha ku saabsan iyo xoolahan la gowraca dhammaan wixii hilib ku saabsan asalku waxaa weeyaan altaxriim alaslu fi luxuumi altaxriim wey wax yaqiin ah unbaa lagu xalaashan karaa hilibka lagu cuni karaa kol haddaanan yaqiin la haynin oon shuruudii ay wax ka maqan tahay ay hilibka asaga waxaa lagu xumbaarayaa ixtimaalkaas hadduuba galay raajixa ah hilibkaasi midaan la cunaynin buu noqon marka ashyaada shareecada loo kala qaadaa alaslu fiiha alxil umuuraha la yidhaahdo ashyaadu asalkeeda waa xalaal mubaax weeye ama waa xalaal la yidhaahdo waxyaalaha laga reeba waxaa ka mid a ah alluxuumu waalabdaac wixii ku saabsan hilib iyo wixii ku saabsan budci iyo farjiga haweenka asalku waa inay xaaraam yihiin waxaan lagu xalaashan karaa wax yaqiin ahoo shuruuddeedii la oofsaday oo dhammaystiran unbaa lagu oofsan karaa oo lagu xalaashan karaa qultu lahu waxaan ku yidhi rasuulka calayhi salaam bulaa cabdi fa innii armii waxaan ganayaa bilmicraad micraadkayga iyo yagoorkayga jaqaana garmaqaatu dhihi jiray garmaqaataha asayda ugaadhe baan ku dhibaan dhibin ku gani micraadku waa ul afka laga qoray mararka qaarna bir la geliyo marra aaman bir lahayn qaarkood waxay leeyihiin sahmun bilaa riish marka wax culus weeyaan oo aad ku ganaysa ugaadha afna waa leeyahay afkiisaa haddaad la heshay iyo haddaad ganacgooyo ugu dhufato xukunkii labadaasoo kale raaci fa innii armii waxaan ganayaa bilmicraad micraadkii baan ganayaa yeegawarkaygii assayda ugaadhay baan ku ganayaa fa usiibu waa la heli bal ka warantanna rasuul allow faqaala qaala nabigu wuxuu yidhi idaa ramayta bilmicraadi haddaad micraadkaadii yeegawarkaadii aad ku ganto oo fakhaaqa ay fakharaqa waa sumide uu dilaaciyo afkiisii buu kula heshay oo af buu u dilaaciyey fa kulhu cun buu nabigu calayhi salaam wain asaabahu hadduusa asiibood ku dhufato bicardihi ballaciisa haddaad ku dhufato oo ushii aad tuurtay si guduba ay ugu dhacdo axyawaankii af ay ku mudday oo dhiig kaga keentay aynan ahayn falaa taakulu ha cunin buu nabiga calayhi salaam cilladuna xadiidkaa noo imaan doono fa inahu waqiid buu dhihi doona rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan waa neef leh ganacgooyo wey haddaad saa ugu dhufato ganacgooyuu ku dhintay neefkan wadnaha go'ay sidaasna waxba laguma xalaashado laguma cuno afka laakiin haddaad warankii aad tuurtay ama leebkii aad gantay ama wixii afka lahaa muxadadka afkiisa lala helay waadha sidaas deena dhiig intay kaga imaatay sidaasi ku dhimatay bismi illaahina la raaciyo xalaal bay noqonaysaa qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana ibnu fudayl moxamed bnu fudayl ibnu ghazawaan can bayaan can ishacbiyi caamir bnu sharaaxiil can cadiy bni xaatimin qaal sa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa waxaan weydiiyey su'aal oo ku saabsan ugaadha qultu waxaani innaa qowmun dad baanahay nasiidu waan ugaarhanaa bi haadihi alkilaab aydan aan ku ugaarhannaa buu yidhi aydan ayaan ku ugaarhannaa waa ugaadh iyo ay qof ay wata oo ku ugaarhanaya waa inay bannaan tahay ooye marka xadiidkii saasaa laga qaatay wax dhaliil ahoo nabiga uu u jeediyeyna ma jirto oo hadda ninka isagaa lagu dhaliilay haddii dee mashquul uu ku noqdo oo ugaadhaa uun sii soco soo socoda ah maruu shiishaayo iyo maruu legdaayo iyo maruu raadkeeda qaadaayo iyo maruu raraayo ay tahay de waxaa lagu tilmaamay bibacdi alaxaadiida kusoo aroortay hafala qofka isagaa khafle ayaa ku dhacda sida man badaa jafa oo kale waman waqafa abwaaba salaadiid iftatana laakiin ahaantiisu camalkan ugaarashadu ah camal danii ah oo xaqiir ah ama muxuu ahaa shaqsigiisa muru'ada ka qaadaysa maaha marka qofna laguma dhaliili karo wuu ugaadhaayoo ugaar buu dishaa xalaaloo ilaahay u xalaaleeyey qofkii qof ku maaragtay wax kaga sheega waa qof daalim ah dulmi buu galay dembi buu galay dulmigana meel lagu kala baxaa jirto oo miisaanka cadliga ee ilaahay hortiisa ayaa lagu kala bixi doonaa maxaa yeelay xan bay noqotay waxay kaloo noqotay in qofka asaga la dulmiyey in xaqiisii meel lagaga dhacay in la takooray oo la fuquuqay arrimahaas oo dhanba meel baa lagu kala bixi doonaa marka ugaadhu in la ogaadho xalaal weeyaan waa shay bannaan oo wanaagsanoo xataa ambiyadii ayaa ugaadhan jiray qaarkood ka soo aroortay inay ugaadhan jireen laakiin kii nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam maka markuu ku koray ugaadhaasay ku noolaayeen biyaha zamzam iyo ugaadhaasay reerka dhan iyo ku biilan jiray ku masruufi jiray waana nabi rasuula wey ibnu nebi ah ibnu khaliililaahi ah qiimo badan oo sharaf badan wax ka nasabad iyo sharaf fiican ma jirto marka ugaadhu qofka nasabadiisa iyo sharaftiisa midna wax ma yeesho e, waxyaalaha waxay ka mid tahay dhaqan xumada ah ee jaahilnimada ah oo e, adacnu fi nasab ah ee ummadihii horena ay isku dhaliili jireen ummadaha dambena weligeed aan ka zuulayna nabi maxamed ummaddiisa xataa uu yidhi ka zuuli mayso waxaa ka mid a ah adacnu fi nasab in qofka nasabadiisa la duro wax laga sheego weliba camal shariif ah oo xooggiisa oo dhididkiisa ah oo xalaal ah lagu dhaleeceeyo wax lagaga sheego dembi weyn weeyaan oo kabiiro min kabaa'ir ka mid ah. nabiga calayh salaam ninka wuxuu weydiiyey nabiga calay su weydiiyey innaa anagu qowmun dad baanahay waa reer idil wey nasiidu bi hadihi alkilaab aydan aan ku ugaarana oo subaxdii lala bixi markaasaa deen wax lasoo dilanaya faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa arsalta kilaabak aydaada haddaad dirto almucallama ee mucallamada la baray wadakarta sma allaahi magacii ilaahayna aad ku dulxusta xusta calayha aydaa korkeeda markaad dirayso fakul waxaad cuntaa mimaa waxa ay amsakna calayka kuu qabteen wain qatalna walow qatalna haba dilaano ilaa an yaakula inuu cuno alkalbu eyga inuu cuno mooyaane marka qayd labaad wey taadaaya eydaadii aad bismillahi ku dirtay ey kale waa inayn la qabanin oon la ogeyn tanna waxaa weeyaan eygaad dirtay inuunan cunin wixii aad u dirtay asagoo cunaaya oo barfuuqaya hadaa u dagto caloosha ka soo rido la cunaaya asagaa qabtay wuxuu yihi nabigu fain akalaha hadduu cuno falaa taakul adiha cunin fa innii akhaafu waxaan ka baqi an yakuuna inuu ahaado inamaa amsaka kii qabsaday calaa nafsihi naftiisa asagaa naftiisi qabsaday oo ugaadhay adiga kuuma ugaadhin fakuluu mimaa amsakna bay leeday ahede waxay kuu qabtaan cunaba u ahaa hadda asagii baa cunay kol hadda asaga cunin asagaa qabsaday adiga kuuma qabanin wain khaaladahaa aygaadii ama eydaadii hadday ku darmato kilaabun min hayriha ay kaloon eydaadii aan ahayn falaa takul ha cunin sababtu waxaa weeye eygaada bismillahi baa ku dirtay oo waa bismillaysan yahay laakiin kuwa kale bismillaahi ma laguma dirin wixii magaca ilaahay aan lagu xusinna la cuni maayo qaala waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad qala xadaثna shucba bn xajaaj can cabdillahi bn abi safr can الshacbiyi caamir can cadiy bni xaatimin qaal sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nabigan waxaan weydiiyey bu can ilmicraadi baan weydiiyey ushaas iyadaha ee ugaadha lagu dhibaandhibiyey oo loo helay faqaala wuxuu yidhi idaa asaaba bixaddi waxaa la kala qaadayaa afkiisa wixii aad la hesho fakul cun buu nabiga calayh salaam ilan kharqi iyo jeexitaan weeye wa idaa asaaba bicardii balla waxaad ugu dhufatana faqutila oo faqatala sidaa ku dilana fa inahu waqiidun weeye walmawquudati wey waxyaalihii la xarrimay bay ka mid ahayd neefka la ganac gooyey ee intii nabar lagu dhuftay ganac goor u dhintay gowracna aan lala gaarin asagoo oo nafta ayna ka bixin saa ku dhintay ka asagaa la cuni maayo falaa taakula cunun buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri marka shayga inuu wax ku dilo bixaddin inuu muxadad yahay inuu muhaqal yahay baa la yidhahdaa waxa wax maaratay lagu ugaaranayo hadduu yahay muhaqal oo culays wax ku dila hadduu yahay dhagaxii iyo burhkii iyo waxyaala noocaas oo kalaa ah waxaa weye walmawquudatu bay noqonaysaa neef lagana gooyo way lama cunaayo laakiin bixaddi afkiisa hadduu ku dilo waa la cunayaa saas weeyaan faqaala qaala wuxuu sa'altu waxaan weydiiyey rasuul allah nabiga calayh salaam can alkelbi eyga ka warran faqaala idaa arsalta kalbaka aygaada haddaad dirto oo wadakarta smallaahi magaca ilaahiyna aad ku xusto fakul cun fain akala minhu hadduu wax ka cunana falaa takula cunin fainahu asagu inamaa amsaka calaa nafsi naftiisa uu qabsaday ah, laakiin hadda asagoo hayo aad u tagtaa ma aan cunin markaa waad cunaysaa meeshii uu qabtay ka waran ayaa laisku hayaa culummadu meeshii uu qabtay sidii wuluuqulkelbi oo kale in laska dhaqo toddoba jeer oo mar carro lagu daro miyaa sidaasay culimmada qaar dheheen xadiidka ayaga oo qiyaasanayo wuluuqii imsaag bay uga qabsanaya qaarna waxay leeyihin lama sheegin waxyaalihii ninkaasi oo baadiye ka hadlaayo oo la og yahay in aqoontu ay iska yar tahay uuna nabiga alai salaam ka aamusay bayaankii waqtulxaaja inaan arrinta waxba dhib lahayn weeyaan marka waxaa weeyaan khuruujan can alkhilaaf waxa la yaraha jira alkhuruuju can alkhilaafi mustaxab waa qaacida alkhuruuju can alkhilaafi mustaxab in wixii khilaaf ah oo culummadii iyo fuqahada ay isku hayaan lagaba baxo oo khilaaf la-aan loo baxo bararulammaan ayaa fiican saasaa wanaagsan marka khuruuja can alkhilaaf iska dhaq qultu waxaan idhi fain wajadtu haddaan helo maca kalbi aygaygii kelban ay kale aakharo kaleoo la jooga ogaadhina haddii ay dhimataa ku jirta meesha nafta ka baxday falaa adrii aan kala garan waayo ayuhumaa labadooda midkoodii akhadahu qabtayna aan garan waayo qaala rasuulku wuxuu yidhi falaa takula cunin markaa iyadaa fa inamaa samayta calaa kalbik eygaadi waad magacooday magacii ilahay baad ku magacooday markaa diraysa walam tusami calaa hayrihi eygaada hayrkiisa o eyada kalaana bismi illahi kumaana dirin marka haddii hilib waa xalaal iyo waa xaaraan laisku qabto laba ixtimaal uu galo xaaraannibaa loo deynaya xaaraannibaa loo deynaya alasl fi اladaaci wاlluxuumi altaxriim wey qala wxadaanaa yaxya bn ayuub qala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil bn ibrahim bn maqsab qala ahbaranii shucba can cadiy bn abi safarin qaal samictu shacbiya yaquulu samictu cadiy bna xaatim baan maqlo yaquulu leh sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslam an micraad fadakara milah qala wxadaana abu bakr bn naafic alcabdi qala xadaana gundar laqb weeyaane moxamed bnu jacfar qala xadaana shucba ibn xajaaj alwasidi qala xadaana cabdullahi bn abi safarin wa can naasin dad kale oo dakarahu shucba uu sheegay magacyahooda oo cani shacbiyi ka warinayo qaala wuxuu yidhi shacbi samictu cadiy bn xaatim qaala sa'altu rasul can ilmicraad bimidli dalik jahaalada markaa canaaskaasi waxba kuma dhibaysa mutaabaco wey yukhtafaru wayutasaamaxu wayutaxamalu fi lmutaabacaat maa laa yughtafaru fii hayriha usuusha markii muslim raximahullah waa kii ku yidhi xadiidu ya'ti janba xadiidin xadiista asalkaa ah markuu keeno maca sanadkiisii matrigiisa isku qoofalan kugu filan wixii ka dambeeya mutaabacaad wey daciif bay noqon karaan laakiin min baabi mutaabaca loo keenay qaala wxadaana muxamed bn cabdilaahi bnu numayr qaala xadaana abi qaala xadaana zakariya ibnu zaa'ida can caamir shacbi can cadiy bni xaatimin aطaa'i qaala wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam waxaan weydiiyey nabiga can saydi lmicraadi baan weydiiyey yagoorka ama muxuuha garmaqaataha waarashadiisa lagu ugaadhanayo qorkaasi faqaala wuxuu yidhi maa asaaba bixaddihi afkiisa wixii lala helo fakuluu cun wamaa asaaba wixi aad la heshase bicardihi ballaxa u dhufato fa huwa waqiidun waa ganacgooyaha cunin ayuu nabiga calayhi isalaatu wasalaam yidhi ganac gooyo wey ayib marka neefka ugaadhaahe kaa cararay waad toogan kartaa xabadna waad ku toogan kartaa leeb wixii aad ku toogataba hadduu kuu xabiso oo bismillahi tiraahdo sidaasi waad ku qalan kartaa laakiin neefka oo kuu jooga oo kuu xidhan in budh madaxa lagala dhaco ama bistoolad madaxa lagaga dhufto xaaraam wey ma bannaana ma bannaana nabiga calayh salaam wuxuu yidhi idaa qataltum faaxsinu axsinu alqitla wa dabaxtum fa dibxa haddaad wax dilaysaan dilka hagaajiya oo dadka qisaasta iyo xuduudda laga oofinayo xayawaankiina dabxi iyo gowrac waxaad gowracaysa gowraca maaragtay hagaajiya oo ixsaan sameeya wa axsinu in allah yuxib lmuxsiniin wey ixsaan baa la rabaa in loo sameeyo neefkan oo mindida la soofeeyo oo aan lagu ciyaarin oo la bahdilin oo neefkii oon la qalin lan jajabinin meelaad arkaysa geel lugaha laga jajabinaayo markay jajabaan oy iyaga oo lafihii o dhan soo taagan yihiin oo fadhiya deen hadhow la qalanaayo sida dhurwaagii oo kale sida dhurwaaga dhurwaaga libaaxa wuxuu kaga duwan yahay libaaxa hadduu neef qabsado wax qabsado wuxuu qabsada waa inuu horta uu nafta ka qaado dilo marka kadib suu dhuunta u hayo u dhinto uu iska hubsado kadib uu cuni dhurwaaga laakiin neefkii oo dhawaaqaayo qaydaya ayaa cadcad loo kala goosan loola kala carari yaa lala kala carari baal nacaba wey marka in xoolihii sidaasoo kale la yeelo lugaha laga jaro madaxa laga garaaco tawaadda lagu dhufto oo deena markuu kufo kadib deena toorri xun la marmariyo waxaas wax saxa maaha shareecadeena ma ogolo wasa'altu waxaan weydiiyey can saydilkelbi ayga ugaadhiisaan weydiiye waarashadiis lagu qaadho faqaala wuxuu yidhi maa amsaka calayka wuxuu kuu qabto oo walam yakul minhu waxba uuna ka cunin fakulu cun waa kuu bannaan tahay fa ina dakaatahu gowraciisu waxaa weeye akhduhu qabashadiisa wey fa ina dakaatahu akhduhu qabashadiisaas weeyaan gowracii la gawraci lahaa away xaggee aaday neefkan qabashada uu kuu qabtay bismillahina uu ku qabtay asagoon cunna u tagtay intaas oo isku xidhan ayaa gowrac noqonaysa fain wajadta haddaa hesha cindaka agtaada kelban aakhar ay kale oo aad ugaadhi oo meydah iyo laba ay kaadi iyo mid kale fakhashiita aad ka baqdo an yakuuna akhadahu inuu la qabtay macahu ka maciisa walxaal qad qatala uu dilay waka marka la diidan yahay isagoo nool haddaa u tagta midkii qabtayba gowracaada damban baa la xisaabi ee waqad qatalahu isagoo dilay midka dilayna aad warwahaynin falaa takula cunin inamaa dakarta cilladii weeye iyo sababtii xukunkan waa xukun mucalal ah xukmu yaduur maca cilatihi wainamaa dakarta sma allahi calaa kalbika eygaada bismi illaahi baad ku xustay markaad diraysay walam tadkuruu calaa gayrihi eyga kalena bismi kumaadan xusin magaca ilaahay marka bisinkaas ay arrintu ku caddahay haddii la waayo oo ay kale iyo arrimo kale ay soo galaan ugaadha ayadaa sideedaba haddii wax yar oo shubha ay soo gasho xaaraan bay noqonaysaa waxadaana isxaaq bn ibraahim alxandali akhbaranaa ciisa bnu yunas bn abi isxaaq asabeeci xadaana zakariya bin abi zaa'idata bihada اlisnaad qala wxadatna mxamed bn waliid bn cabdilxamiid xadaana maxamed bn jacfar kundar qal xadaana shucb bn xajaaj can saciid ibn masruuqin saciid ibn masruuq abu sufyaan saciid ibnu masruuq athawri wey sufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq samayn qaala xadaana shacbiyu caamir qaala samictu cadiy bn xaatim wa kana lana jaaran xaatim baa noo warramay xaatim ibnu cadiy daa'i wa kaana wuxuu ahaa lanaa annaga wuxuu noo ahaa jaaran daris buu noo ahaa kaana huwa caddigaasi lanaa jaaran deris buu noo ahaa reer guriga annagaa isku dhowaayo deris baan ahayn buu leeyahay shacbi wadakhiilanna wuu ahaa nin mukhaalato iyo mucaamalo badan kaiiru dukhuul calayna in badan noo soo galo oo lana macaamilo lana dhaqmo u ahaa wa rabiidanna wuu ahaa nin cibaado badan oo cibaadadiisa iyo daacadiisa ku dadaala oo adduunyada iyo mashquulkeeda uunan khayrkaiyo cibaadada ka mashquulinin ayuu ahaa binnahrayni meeshaas nahrayn la yidhaahdo wamaa la yidhaahda binahrayn nahrayn meeshaa la yidhaahdana markii uu joogay aan wada deganin nahrayn qiila waxaa la yidhi waa meel udhexaysa bayna waasit wa bayna baqhdaad bay udhexaysaa wa qiila qarya min qura lyaman waa qaryo yaman ka mid ah binahrayni daas tafsiirkan la waa jiraada buu ahaa warabiida mid isku xidha binahrayn labada webi buu ahaa labada webina marka waa isticaara can addunya waalaakhira adduunyadii oo gacanta bidacu iskaga qabtay oo mashquulinin cibaado iyo daaco uu ku mooday aakharana uu maarata u cibaadaystay iyadana waa lagu caneeyey annahu sa'ala anabiya nabiga calayhi salaam buu weydiiyey ninka cadil layidhahda qiimaha badanee saa loo ammaanay ee wanaagsan saxaabi weeyaanbe qaala wuxuu yidhi ursiluu waan diri rasuul allahu kalbiya eegayga faajidu waxaan heli maca kalbi eygayga maciisa iyo la jirkiisa kalban ey kale qad akhada wax la qabtay laa adrii ma ogi ayuhumaa akhad qad akhada xaal uu qabtayoo ugaadhi waa la hayaa yaa qabtay laa adrii ma ogi ayuhumaa akhad midka qabtay ma garanayo ugaadhina hadda way dhimatay ayadoo dhimanna haddii aad gaadho wax qabtayba adiga gowracaada ayay ku socon oo ku xalaaloobi laakiin waxaa ishkaalka waxa weeyaan ee in laga istaago u baahano waqfada u baahan in ugaadhii ay dhimatay wey laba ay oo kaadii iyo mid kalena kor taagan yihiin qaala nabigu wuxuu yii falaa takul ha cunin fa inamaa samayta calaa kalbika eygaada dushiisa markaad diraysa bismi illaahi baad dusha ka saartoo raacisay walam tusami maadan magacaabin calaa hayrihi eygaada hayrkiisana oo eyga kale ahna bismi illahi kumaada dirin markaasoo hili maa arrintu arrintaa ka fogow wey qaala waxadaanaa moxamed bnu lwaliid qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qundaq qaala xadaanaa shucba can alxakam can shacbi can cadiy bn xaatim can nabi sal slm mili dalik sidaa weeyaan marka alluxuuma almustawrida hilibyaha gaalada laga keeno ee waddamada gaalada laga keeno ayaa culimmadu ka hadlaan oo fataawo badan ka soo saaraan ay ka hadlaan marka haddii la helo sharikaadka islaamiga ah ee wakalada ah ee islaamka u jooga shahaadaad iyo shaabatoodii iyo ay arrintaana la tawfiiqiyo la ogaada inay tatabuc iyo istiqraa' si fiican ay arrintaasi u raacaan marka waxaa weeyaan in la xalaaleeyo weeyaan oo xalaal ay tahay haddii kalood ka shakidana inaad iskaga tawaqofto wey qaala xadaana alwaliid bnu shujaac isakuri laakiin dadka muslimiinta ahee la yaqaano ee soomaalida ama keyrkeeda muslimiinta ah waxay gowracaan inaad sii raaraacdo hal huwa yusallii iyo muxuu ahaa mwaxaas inaad ka raacdo lama ogolo inaad sii raaraac lama ogolo kol hadduu muslimba yahay inaad asaga sii faragelgeliso shaki aad geliso qolo ku fidnowday qolaa ku fidnowday takfiir la magaabaxday oo tir hilibka muslimiinta ay gowracdaan maba cunayn oo lacalla lacalla ixtimaalaadku markuu ixtimaal daciifa yahay laa yusaawi in maaragtay nusuus iyo adiladii iyo cumuumaadka adilada inuu saameyn ku yeesho waxba taa qiima kuma laha nabiga calayh salaam dad waxaa loo sheegay qariibulcaadi filislaam ah oo hilib keenaya oo hilibkaa inay bismillaahi dhaheen iyo in kale aanan war loo haynin samu llaha antum fakuluu buu nabig alay salaam idinka bismillahi markaad cunaysaan intaad dhahdaan cuna buu nabigu calayhi salaam waa dad baadiyaha iyo ka imaado oo de waxay cilmigoodii aqoontoodii kada ama islaamka ku cusub waxbaa taa dhagha u dhigina buu yidhi famaa baaluka dad muslimiin ahaa oo ka aab ka aab muslimiin ahaa in waxay gowracaan tashwiish la geliyo oo lacallaba laga yaabaa saasaa dhici karta la yidhaahdo ilaa yaqiin iyo xaqiiqa la hubo la hubsado asalka waxaa weeye yaqiin baa la haystay muslimka magaciisa islaamnimadaa ku filan gowriciisana xalaal weeye marka yaqiinta ayada laa yuzaalu bishakin shaki lagu zuulin maayo ayb qaala xadaana caliy bnu muslim can caasim can shacbi xadana wliid bnu shujaac asakuni qaal xadana cali bn musa an caasim caasim bnu sulaymaan alaxwal can shacbiy caamir bnu sharaaxiil can cadiy bni xaatiman qaal qaala lii rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa wuxuu igu yidhi idaa arsalta markaad dirto kalbaka egaada fadkur isma allah horta magaca ilaahay ku xus markaad dirayso qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuululah nabiga calayhi salaam baa wuxuu igu yidhi ayb fain amsaka caleyka hadduu ku qabto fa adragtahu aad ku gaadha xayan isagoo nool isagoo noolo ugaadhi uu qabtay weli aan nafta ka bixinu nool fadbaxuu gawrac marka ay baa ii qabtay intaad tidhahdo sugi maysid waad gowracaysaa fadbaxuu gawrac wain adragtahu haddii aad gaadho qad qatala isagoo dilay walam yakul minhu waxbana aan ka cunin micyaha iyo qabashada iyo waxaan unbula dhintay fakulu iska cun buu nabiga calayhi salaatu wasalaam bismi qiimaha qiimahay leedahay fiiri bismi barakadeeday ka mid tahay magaca ilaahay oo la xuso barakada ay leedahay gaadhi aad dirtay eyga aad dirtay wuxuu qabtay waxaa kuu xalaaleeyey bismi magaca ilahay ad ku dirtay marka bismi meel walba waa loo isticmaalaa way ku fiican tahay barakayna ku leedahay cuntada la cuni iyo guryaha la geli iyo masaajidda la geli iyo ugaadha la diri iyo jimaaca iyo reeraha loo galmooni intaba bismillaahidaasi wax weyn bay ku fadhida ayaa la iloomin qaala wain wajadta maca kalbik haddaad eygaada maciisi aad dirto wajadta haddaad hesho maca kalbika kelban baad heshay kalbigaas oo ayrihi hayrahu eygeedii oo aan ahayn hayra kalbika waqad qatala waxaal baad heshay qad qatala uu dilay falaa takula cunin w ay kale kor taagan yahay fa inaka laa tadri maogad ayuhumaa qatala labadoo ay midkaada bismi illaahi aad ku dirtay kii gale midka dilay ma taqaanid ugaa dhan wa in ramayta sahmak leebkaada haddaad gantood fadkur isma allah magac ilahi horta xus haddana leebkii baa yimid ugaadhi baad gantay xabad baad ku tuurtay bismi illaahi intaatan aad ku gantay fa in qaaba calayka canka hadduu kaa qarsoomo oo kaa maqnaado yowman maalin inaad ku dhufatay waad arkaysay kadib waa cararay oo dhaawac buu la cararay maalin dhan buu kaa maqnaa ood raadkiisa daba socotay falam tajid fiihi maadan helin ilaa aatharaa sahmika leebkaadii raadkiisi waxaan heen oo jaraaxo ku taallana ma leh fakul cun inshi'ta haddaad rabto maxaa yeelay wax u dhintay waa un leebkaadii weeyaan wax kale oo wax dila ama god uu ku dhacay ama biyo uu ku baktiyey ama ugaadh kale oo dhexdoo ka soo gashay wax kale maadan arkin leebkaadii basaad ku aragtay fakul cun inshi'ta baa lagu yidhi inshita haddaad doonto waa kuwa xalaal wayn wajadtahu haddaad heshaa hariiqan xaalu yahay mid maashooday filmaa biyana falaa taakula cunin leebkaad ugaadha ku dhufatay hadduu cararo isuu cararayo balli meeshana uu ku dhexbaxo nafdhaas isku taxtuuro ama war meeshana ku dhex dhaco asagoo meyda u tagto waadhaasi ma leebkaadii bay u dhimatay mise biyahay u dhimatay lama yaqaano soo maaha xaaraam u daawo qaala xadaanaa yaxyaa binu ayo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa caasim bnu sulaymaan alaxwal can ishacbiyi caamir can cabdi bni xaatim radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa su'aal can saydi ugaadha qaala wuxuu yidhi idaa ramayta markaad yani masiid waaraashadii buu ka hadlaya idaa ramayta sahmaka leebkaada haddaad ganto fa udkur horta xusbis ismaallahi magaci ilahay ha ka tegin fain wajadtahu haddaad hesho ugaadhi oo qadqatala eygii oo qadqatala dila ugaadhi fakul cun ilaa an tajidahu inaad hesho qad waqaca fii maa isagoo biyo ku dhaca inaad ugaadhi oo biyo ku dhex baktid inaad hesho mooyeene fainaka laa tadri markaa ma ogid almaau biyaha miyaa qatalahu dilay am sahmuka leebkaadii miyaa wax dilay ilaan waa laba sababoodoo loo dhinto wey laba sababoodoo loo dhinto haddii aad kala garan weydo midku u dhintay waxaa weeye alaslu fi luxuumi taxriim xaaraamtaasaad ku xumbaaraysaa wax yaqiinoodu hayso iyo wax maaratay asaloo kaleo haysatana ma laha qaala xadadanaa hanaad binu sariyin abu sari qaala xadaana mubaarak cabdullaahi can xaywa bni shurayxin qaal samictu rabiica binu yaziid dimishk baa maqlo yaquulu leh akhbaranii abu idriis baa ii warramay caa'idullaahi alkhawlaani qaala isagoo yidhi samictu waxaan maqlay abaa haclama waa laba qaybood markaad kitaabu sayd ku jirto laba saxaabi inay kugu soo noqnoqdaan waa laga maarmaan abu haclamata alkhushani iyo cadiy bnu xaatim adaa'i marka xaddi xadiisiisa haddaa ka soo baxday waa ka saxaabiga kalena samictu waxaan maqlay abaa haclamata alkhushani wasmuhu jurhuum jurhuum ibnu naashir ayaa la yidhahdaaye alkhushani ataytu waxaan imaaday u imaaday rasuul allah nabiga calayhi salaam faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah innaa anagu biardi qowmin dad baan dhulkood degannahan wala deganna min ahlilkitaab ahlulkitaaba waa dadkan diimaha diimihii hore sheegta kitaabka towraad iyo injiil iyo kiristaan iyo yahuud wey ayaan la degannahay naakulu fii aaniyatihim weelashoodan wax iskaga cunnaa oo weelasheedaa darisna wada nool lahay waan kala qaadannaa wa ardi saydin wa naxnu anagu fii ardi saydin dhul laga ugaadhana waan joognaa asiidu biqawsi aansadeeda iyo leerteedaan ku ugaadhani wa asiidu waxaan kaloo ku ugaadhaa bikalbi eygayga almucallam la tababaray ow amase bikalbi eygaygii baan ku ugaadhanaya mararka qaar owda waa tanwiic wey mar eygii mucallamkahaa ow bikalbi bikalbi eygaygiina waan ku ugaadhan alladii laysa bimucallamin aan la tababarin intaba way dhacdaa fa akhbirnii iiga sheeg ma ladii waxa yaxilu lanaa nooga bannaan min dalika arrinkaas arrimaha ayaga ahe su-aalahaasa mutadaakhilka isku dhex jirjira ayuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi say u kala horreeyeen ba ugu jawaabay ama maa dakarta waxaad sheegtay annakum idinku biardi qowmin dad dhulkood inaad degan tihiin min ahli kitaab dadkan ahlukitaabka la yidhaahdo towraad iyo injiil yahuud iyo nasaare waaye haddaad weelashoodan haddaad i weydiisay taakuluun inaad ku cuntaana aad i weydiisay fii aaniyatim weelashooda fa wajadtum waxaa la fiirinayaa haddaad heshaan hayra aaniyatihim weelashoodii waxaan ahayn ood ka maarmi karto weelashooda falaa ta'kuluu fiiha waxna ha ku cunina maxaa yeelay waxyaalo badan oo inaga xaaraan oo nijaas ah ayayna ka ixtiraazin doofaarka laga yaba inay iska cunaan khamra laga yaba inay ku shubtaan meytiya bakti bay iska qufan karaan marka weelashooda haddaad ka maarmi karto iskaga maaran oo ka maag oo ha isticmaalinba wain lam tajiduu haddaynan weelal kala helin ayagii unbaa iniidha wax kaloo weela ma jirto ama meelahooda ayaga aad joogta joogeen baad tagtay weel kale waad ku cabta ama waad weyday faqsiluuha iska dhaqo iska maydha uma kuluu fiiha wax ku cuna buu nabiga alai salaam waa iska dhaqaysa haddii waa iska dahirin waa iska nadiifin calaa inuu nijaas ay isticmaalaan baa badan markaa iska dhaqo iska nadiifi wey wa amaa maa dakarta waxaad sheegtay anaka biardi sayd dhul ugaadha iyo laga ugaadha ayaan deganahay adi weydiisay famaa asabta biqawsika qaansadaada waxaad ku ugaadho leebka aad gantay od qaansada ka gantay aad ku ugaadhato fadkur isma allahi horta magaca ilaahay ku xus uma kolcun buu nabiga calayhi salaam wamaa asarta wixii aad la heshay bikalbika eegaaday almucallami la tababaray wixii aad ku asiibtana oo aad ku ugaadhana fadkur ismaallahi magaca ilahay intaad xusto uma kulcun udkur ismaallahida yaa horaysa intaanad dirinba bismi baad ku daraysaa marka fadkur ismaallahida maanta waa iska tartiib dikri ah maxaa yeele waa soo maray wamaa asabta bikalbika aladii eygaadii wixii aad ku ugaadhato ku asiibta laysa bimucallamin aan tababarayn fa adragta dakaatahu waa ayl iska jaahil ah oon tababareen oon cilmi lahayn ayaad ku ugaadhartay haddii asagoo nool wuxuu qabtay oo nafta ka bixin aad ku gaadho gowraca gowraco fakul cun buu nabiga calayhi salaam wixiise uu dilay bakti weeyaan أحمد بن عمر بن bn قال أخبرنا sarxin وهب ahbaranaa ibn wahbin cabdulahi bn wahbi masrixa xadaana zuhayr bn xarbi abu khaytama xadaana almuqriyu cabdulahi bn yaziid kilaahuma can xaywa bn shureyci bihada isnaadi naxw xadiidi ibn mubaarak cabdulaahi ana xadiia bna wahbi hayra ana xadiia bna wahbin lam yadkur fiihi ma sheegin sayd alqawsi ma sheegin intaas kula duwan yihin baaban wuxuu ku saabsanya idaa qaaba canhu qofka hadduu ka maqnaado asaydu ugaadhi baa ka maqnaatoo ka dhuum ka fakatay toogtay kadib bay yuu waayey meelay ku dhibacday waa raadiyey uma wajadow kadib buu meel ka helay muxuu samaynayaa ugaadha ayada cuni mise ma cunaayo tanuu soo wada xadaana maxamed bnu mihraan araazi qaala xadaثna abu cabdillahi xamaad bn khaalid الkhayaaq can mucaawiyata bn saalixin can cabdiraxmaan bn jubayrin can abihi jubayr bn nufayr can abi haclamata alkhushani jurhum bnu naashirin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi idaa ramayta bisahmik leebkaadii haddaad gantood shiishto ugaadhi oo ad la hesho ugaadhi oo faqaaba canka ugaadhi baa kaa maqnaatay ood weydayba fa adragtow waxaad haleeshay maalin dambe asagoo meyd aho meel iska yaalla fa kullu cun buu ku yidhi nabiga calayi salaam maa lam yuntin hadduunan urin isagoo uray oo dixiriiray hadda u tagto marka ayadaa ma cunaysid urka hadduu ay heer aan la cuni karin oo heer dixiri u galay oo baktia uu noqdo markaa taayada waxaa weeyaan darar baa ka imaanaya darar jismiga iyo caafimaadka ayaa ka imaanaya shareecadan waxyaalo badan bay waxay u xarimtay lilmadara madarada ka imaanaysa qofka naftiisa wixii dhib ku keenaya caafimaadkiisa dhib ku keenaya waa la xarimay marka wax baktiyey oo dixiri galay haddaad tiraada waan cunayaa naftaadi iyo noloshaadii baad khatar gelinaysaa marka laakiin isaga oon sidaa noqonin haddii aad gaadho oo nabarkii aad ku dhufatay unbase ku yaallo waa iska cunaysaa maqaarka ka baxso iska karkarso qaala waxadaanii moxamed bnu axmed bin abi khalafin qaala xadaana macan ibnu ciisa qaala xadaanii mucaawiya ibnu saalix soo maray weeyaan can cabdiraxmaan bn jubayr bn nufayr can abihi aabihiisa jubayr bn nufayr can abi haclabata alkhushani jurhum bnu naashirin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waaalih wasalam nabigu ka wariyay fi ladii ninkii yudriku gaarhaayay saydo ugaadhiisii bacda alaain saddex beri kadib buu yuu gaahay saddex beri ka hor buu la helay waa raadiyey saddex beri kadib buu ku arka isagoo meel yaala bakti fakulhu cun maa lam yuntin isagoo aduuna baktinin adduuna baktinin saddex beri hadee inta badan waxa ujeeda adduuna orin wey imtinaanka waa urka wey ayib warka urkuna de waa ur oo aan eh, xadulmadara keenaysa wey xoogow iska shiira hadday tahay oo aan wax weyn aan sii ahayn ma aha laakiin wixii madara iyo dhib keenaya maa yuntin hadduunan urin oo baktinin wey oo urin oo unan urkiisa una noqonin wax madara keenaya dayib dhulka qabowga oo kale ay ka suuroobi kartaa meelaha barafka iyo qabowga u ka dhaco oo ilaa dhulka kuleelka neefkan haddii uu maanta dhinto galab haddii la gaaraba lugtuu taagi dixirina waa ku bilaabanay iyo milal waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy can mucaawiya bni saalixin can alcalaa can makxuul الshaami can abi haclabata alkhushani can الnabiy sala اllah alay slam xadiiثahu fi saydi ku saabsanaa uma qaala ibnu xaatim ba wuxuu yihi xadaana ibnu mahdi cabdiraxmaan can mucaawiya bni saalixin can cabdiraxmaan bni jubayr wa abi zahiriya can jubayr bni nufayrin can abi haclaba alkhushani bimili xadiiثi اlcalaa hayra anahu lam yadkur ma sheegin nutuunatahu urki iyo laga hadlay riwaayadan ma sheegin wa qaala fi lkelbi eygii markuu ka hadlaayana wuxuu yidhi kulu cun bacda alaain saddex beri kadib ilaa an yuntina inuu ura mooyeen ama yuntan fadacuu ka tag markaas adu wax uray uu noqdo iskaga tag ama eyha kuu qabto ama leeb aad la heshideen baabu taxriimi akli kulli diinaabin min asibaax wax allaala wixii u saaxiiba diinaab mici u saaxiiba cunidiisa waa xaaraam wa kulli dii makhlabin wixii u saaxiiba ciddi min adayri shimbiraha ka mida iyaguna lama cuni karo waxyaalaha la cuni karin bay ka mid tahay ah. waxyaalaha qur-aankeena kariimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaam markii laisku fiiriyo mara sunnadu waxay noqotaa sunna bayaaniya limujmali اlqur'aan qur-aanka mujmalkiisii u baahnaa in la fasiro bayaamiyo ayuu caddeeyey waanzalna ilayka dikra dikra litubayin linaasi ma nuzila ilayhim mara waxay noqotaa muqayida muطlaqii bay qaydaysaa mara mukhasisa caamkii bay takhsiisinaysaa mara waxay noqotaa mu'akida qur-aanku wuxuu sheegay bay sunnaduna sii xoojinaysaa o adkeynaysaa iyadana isla waxyiba isla yihiin mara waxay noqotaa muasisa muasisana way noqotaa sunna muasisa oo qur-aanka wuxuuna sheegin waxyiga ayaa sunnada lagu caddayn karaa nabiga calayh isalaatu wasalaam ile nabiga calayhi salaam ilahay wuxuu la soo diray bilkitaabi walxikma kitaab iyo xikmadoo sunnada loola jeedo alaa inamaa uutiitu lqur'aana wamilahu macahu buu nabiga calayhi salaam qur'aankii iyo midilkiisa umiciisa oo sunnadii ah ayaa laysiiyey buu nabiga calayhi salaam marka markii waxyaalaha la xarimay laga hadlaayo yacni almikhlab iyo muxuu ahaa dinaab iyo la ugaadho arrimaha iyada sunnada nabiga calayhi salaam ayaa caddaysay oo tasiisisay muasas weeyaan muasis weeyaan dayib sidaa markii nikaaxa laga hadlayayba oo aayaadkii ay ka hadlaysay taxriimka haweenka la xarimay ee aan ninka uuna guursan karin laga hadlay oo ilahay u yidhi uxila lakum waraa dalik can iلzuriي can abi idriis alkhawlaani caidullah caayidullahi alkhawlaani can abi haalabat alkhushani jurhum bnu naashir radi allahu canhu qaal naha nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu reebay nahyiguna xaaraan buu keenayaa iyo taxriim can akli kulli dii naab wax allaal wixii micow saaxiiba min asabuuci duwaaga ka mida wixii ayna sunnada wixii aan lasoo reebina dee cumuumkaasi waxyaa laga soo reebaa jirta oo micile oo ladara la ogaadho oo waxaa ka mida dabuca ka mida xadiidkii jaabir bn cabdillaahi adabcu sayd qaala nacam uu nabiga alai salaam dabca baalkii la yihahdo dabc waa dhirwaaga dhirwaag waa diinaab maca daalika waxaa weeyaan waa halla ogaaran karaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayib zaada isxaaq ibn abi cumara fii xadiiayhima qaala zuhriy walam nasmac bihada xataa qadimna shaam buu leh zuhri wuxuu le xadiidkan shaam markaan gallay umbaan culamaau shaam umbaan ka maqalnay ee culammadanadii xijaaz kamaana maqal marka rixladii dambe ay u soo rixleeyeen shaam cilmigay faa'idaysteen bay ka mid tahay waana ziyaarata iqa qaala waxadaanii xarmala bnu yaxya tujayb qaala akhbaranaa ibnu wahbin qaala akhbarana yuunus ibnu yaziidin yunus bin alayli an ibn shihaab zuhri عن abi idriis alkhawlaani caa'idullah anahu samica wuxuu maqlay abaa taclabata alkhushani yaquul nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu reebay can akli kuli dii naabi min asibaac wax allaala wixii mici u saaxiiba yani micida waxaa laga wadaa waa mici uu ku collaytamo oo ku cuno oo wax ku ugaadho wey ayaa laga hadlaya ilaa geelaba waxawaa miciyuu leeyahay waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan waa duwaagan micida leh ee libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaalahan duur joogta ee dadka iyo dugaagga xoolaa xayawaankaba cuna kuwa ayagoo hilibkooda xaaraan weyn lama cuni karo libax hilibkiis lama cuni karo qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi walam asmac dalika min culamaa'ina bilxijaaz kama maqal culamadaanada xijaaz oo xadiidkan xataa xadaanii abu idriis baa iu warramay wa kaana abu idriis alkhawlaani wuxuu ahaa min fuqahaa'i ahli shaam culammadii iyo fuqahadii ahlushaam uu ka mid ahaa qaala waxadaanii haaruun binu saciid alayli qala xadaana ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahbin akhbarana camru yani ibnu xaarif almisri ana bna shihaab zuhri xadaahu can abi idriis alkhawlaani can abi taclabata alkhushani ana rasuula allah sala allahu aleyh waali wasalam nahaa wuxuu reebay can akli kulli diinaabi min asibaaci wax allaala wixii mici uu saaxiib ah oo dugaanka ka mid ah in la cuno waa xaaraam wey qaala waxadaaniihi abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbaranii malik bnu anasi wabna abi diibin maxamed bin cabdiraxmaan bin wagiira wa camr ibn xaarisi wa yunis ibn yaziid wagayruhum isku daro xaw xadaanii moxamed bin raafi cabd bn xumaydin can cabdirazaq an macmar xaa waxadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa yuusuf bn maajishuun xaa waxadaana axulwaani xasan bnu caliy axulwaani wcabd bnu xumaydin can yacquub bin ibrahim bn sacdin azuhri qaala xadaanaa abi can saalix buu ka wariyay ibnu kaysaan kulluhum can zuhri bay ka wariyeen bihada isnaad midla xadiidi yuunus wa camar labadaasa la mutaabcinaya kulluhum dakaruu waxay sheegeen alakla cunid ilaa saalixan wa yuusufa mooyaane fain xadiidahumaa naha can kulli dii naabin min asibax marka can akli kulli dii naabin iyo nahaa can kulli dii naabin bay kala yihin intaasa marka yuu ku kala saarayaa marka waxaa dee naha can kulli dii naab wax allaala wixii nici u saaxiiba yaa la reebay waxa la reebay muxuu yahay ma fiirintooda ma taabashadooda ma cunidooda cuniddu wey xadiidka kalea ku caddeeyey wax laga hadlaayo qala wxadaanii zuhayr bnu xarbi qaal xadaana cabdiraxmaan yacni ibnu mahdi can malik bn anasin abi cabdillahi alasbaxi can ismaaciil bin abi xakiim can cabiidata bni sufyaan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaal kullu dii naab mici wax u saaxiiba kulligii min asibaaci duwaaga ka mida faakluhu cunidiisu xaraam xaraam waxadaanii abu daahir axmed bnu camr ahbaranaa ibn wahbin qaala ahbaranii malik bn anasin bihada lisnaadi milah qaala waxadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambari xadaana abi mucaad alcambari qala xadaana shucba can aakam bni cutayba alxakam bni cutaybat alkufi alfaqiih can maymun bn mihraan can ibni cabaas cabdullahi bni cabaas alhaashimi radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam wuxuu reebay can kulli diinaab ay can akli kulli diinaab min asibaaq wax allaale wixii dugaaga ka mid ahoo mici ku collaytama oo micidiisa wax ku dila wa can kulli dii miki labin wax allaale wixii uu saaxiiba ciddi oo min atayri shimbiraha ka mid a yacni baaska iyo gorgorka iyo muxuu ahaa baalkii la dhihi jiray ugaadhii faraha badnaan jirtay annaga waan soo gaarray hadda bobol la arkale micyaha lahayd ee ciddiyaha lahayd ee dhagta ka saari jirtay waxay aragto babow xataa waa jiray mid la dhihi jiray ayaa jiray oo hadduu dhankalaas haddana waxay dilaya waxaasoo dhan wey xagee u dambaysay baasha iyadeed haadi awey maanta haddii neef geela meel lagu dilo ama uu ugaarlibaax eh, ku dilo ama lagu qasho waxa soo degi een sugayna waa maxay tuke iyo ya qumbulla hantoolli baagacoomatiga haye maxaa kaloo sugaysaa wixii kale lama hayo sooma xataa xuunshaxargaad lama hayo ya xuunshaxargaad xataa lama hayo maal cad bay ahaa jirta xuunshaxargaad baa dhihi jirtay ayada si udhutinaysa udhutinaysa udhutinaysa ay u badboodaysay qaadan jirtay waxii o dhan waa dhammaaday ma aqaan meelay ku dambeeyeen ayib away waxadaanii xajaaj ibnu shaacir soo ma qaala xadaanaa sahl ibnu maxamaad wmusaasa xadaanaa shucba bihada lisnaad mila qaala waxadana axmed bnu xambal nusiba ilaa jadihi axmed binu muxamed baa la dhahaa ibnu xambal miman yunsabu ilaa jaddi ayuu ka mid yahay axmed bnu muxamed ibnu xambal ashaybaani abu cabdillaahi alimaam imaam ahli sunna waljamaaca radia allaahu canhu gidigood allah ka raadli noqdo dhammaan wixii asaaniid iyo rijaal iyo mashaa'ikh dhammaantood radia allahu canhum wa ardaa wadakhalahum jannaati alfirdows alacla ilaha geliyo dhammaantood laakiin raggu waa kala waa si kala astaaman yihiin qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud qala xadaana abu cawaanat alwadax ibn cabdillahi alyashkari xadaana alxakam ibnu cutaybata wa abu bishrin can maymuun buu ka wariyey ibnu mihraan abu bishri aabaan binu bishr miyuu ahaa aabaan binu bishr can maymuun bini mihraan can ibni cabaas cabdullaahi ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam nahaa can kuli dii naabi min asibac buu nahayey wa can kuli dii miklabin min aayr qala wxadaana yaxya bnu yaxya akhbarana hushaym bnu bashir can abi bishrin xaa waxadaana axmed bnu xambal xadaana hushaym bnu bashir qaala abu bishr akhbarana can maymuun bn mihiraan can ibni cabaasin qaal naha xaa waxadaana abu kamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn qaala xadaana abu cawaanat alwadac can abi bishr can maymuun bn mihiraan can ibni cabaasin qaal nahaa rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam limili xadiidi shucba shaaci xakam uu ka wariyey shucbaa la mutaabicinaya yaa wax mutaabicinaya yaa la mutaabicinaya shucba bnu xajaaj fii xadiidihi aan soo maray qaala baabun wuxuu ku saabsanya ibaaxati maytati lilbaxri badda maytadeeda iyo bakhtigeeda markii bad lagu leeyahayna waa mustabxarka webigii iyo baddii iyo maytadeeda iyo bakhtigooda ka waran ayib qaala xadaana axmed binu yuunus qala xadaana zuhayr ibnu xarb zuhayr ibnu mucaawiya qaala xadaana abu zubayr moxamed binu muslim can jaabirin jaabir bn cabdillaah mise zuhayr binu xudayj waay xadaana abu zubayr can jaabir bni cabdillaah waxadaanah yaxya bnu yaxya qaala akhbarana abu khayhama waa kaa zuhayrkaa wey can abi zubayr moxamed binu muslim can jaabir bni cabdillahi qaal jaabir bn cabdillahi bn camr radi allahu canhuma bacaanaa buu yihi rasuulu llahi baana diray calayhi salaatu wasalaam waamara calaynaa wuxuu amiir nooga dhigay abaa cubaydata <clears throat> abaa cubaydata caamir bnu jarax radia allahu canhu wa ardaah tobankii buu ka mid yahay alcashara almubashariina biاljanna hal mar buu nabigu tiriyey calayhi salaam hebel waa fi ljanna wa fulan fi ljanna inta jannada loogu bishaareeyey saxaabadu way badan yihiin kutub bay qaarkood ka alifeen laakiin toban waxaa jirta uu maalin nabigu calayh salaam giddigood uu sheegay inay nabiga alay salaam u bishaareeyey janno ugu bishaareeyey abaa cubayda ka mid a ah, sifo gaar ahoo tilmaan gaar ahoo islaami ahna uu lahaa iyaduna oo ah khaas u ah waxaa la dhihi jiray amiinu hadihi alumma ummaddan amiinkeedii markii nimankii ay u yimaadeen ay dhaheen nabi allahwna raaci qof aamin ahoo waxna wuxuu nabig alay salam waxaa raacinayaa amiin xaqa amiin abu cubayd camir bnu jaraax radia allahu canhu wa ardaah ninkaasuu nabiga amiir oga dhigay oo yidhi ciidanka madax ka noqo xaggaa iyo badda xeebteeda qaada safarayda quraysh ee saahida tijaarada iyo becsharada wata jidgooyo u istaaga ayuu nabigu alay salaam yidhi nimankii maka ka soo saaray nabiga saxaabadiisa xoolahoodii iyo dhulkoodii intaba ka soo saaray waxa ay wataan ay ku becsharaysanayaan xaqooma leh marka natalaqaa anaan la kulanno ciiran safaray liquraysh quraysh u sugnaaday safaray quraysh ay leeyihiin oo awr iyo gaadiid ah inaan la kulanno dhexda u gallo wazawadanaa wuxuu sahay noo siiyey nabigu jiraaban ohli min tamrin timir ah lam yajid lanaa hayra lam yajid lanaa hayra jawaankaa timirta waxaan ahayn noomuuna helin nabiga calayh isalaatu wasalaam jiraab waxyaala wax lagu rito weysiyey kale fa kaana abuu cubayda wuxuu ahaa yucdiina kii nasiya tamratan tamratan alxamdu lilah marka timirta ayadaheed waan mari doonaa marka hore cantooba cantooba kadib markay yaraatay yuctiinaa wuxuu noo siin jiray tamratan tamra xabad xabad timira ayaa lagu qiibinaya ciidanka timirtiile way si dhammaanaysaa wax la haystana ma leh qaala faqultu waxaan ku idhi buu leeyahay abu zubayr jaabirow faqultu waxaan ku idhi jaabirow kayfa kuntum sideed kuntum ahaan jirteen tasnacuuna kuwa sameeya bihaa xabad timira xabad timira maxay inii goyn jirta oo inii tari jirta xabad timira maxay tari ayaan weydiiyey buuri dayib faqaala qaala wuxuu yidhi namusuhaa waan muudmuudsan jiray kamaa sida yamasu sabiyu ilmaha yar uu naaska hooyada u muudmuudsadoo kale hal mar intii la geliyo lama laqaayee waa la mudmuudsan afkiina waa lagu qancin cunihii arrimahaasi intaasi yara isdaba dhacaysa ee hadba gadaal eh, gelaysa caloosha namusuhaa haddii xoogo waxba aan iska dhigno uma nashrabu calayha timirtii aan muudmuudsanayn diray korkeeda waxaan ka dulcabi jirray min almaai biyaan ka dabulgey jirray biyaha nagaga degaayay buu leehay adoo gaajaysan biyaha kaa degi mahayaan laakiin markaa xoogo timirtaan cunno biyihii baa naga soconoon ku dulcabi jirray fatakfiinaa way nagu fillaan jirtay yowmanaa ila alleyl maalintaa ilaa iyo habeenkii intaasaabaa nagu fillaan jirtay jirtoo ku socon jiray timirtuna haddee khaasiyay leedahay waa mubaarak timirtu lamid maha waxyaalaha kale shajara mubaaraka yuu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina min ashajari shajara barakatuhaa midla muslim sida muslimka oo kale ah baraka leh waxaa ka mid ah geedka timirtuu nabiga ku tilmaamay inay baraka tahay midhaheedaasaa ka mid ah iyo timirteedaas fatakfiinaa yowmana ila alleyl ilaa habeenkii bay nagu fillaan jirtay buu nabiga sala allah aleh waali wasalam walidaalika timirtu iyaduna kutub baa laga alifay waaidda ay leedahay inay tahay shay mufiid ah xataa nabiga calayh salaam markii qofka uu sooman yahay wuxuu yidhi ha ku bilowdo radab iyo timir ha ku bilowdiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam khasiyay leedahay faa'iiday leedahay wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaam beytun yaa caaisha caaishuu la hadlaya xaaskiisii radia allahu canha beytun laa tamra fiihi jiyaacun ahlahu jaaca ahluh guri timiruna oo la eelkiisa waa gaajaysan yahay bu nabig sal alla alay wasalam guri timir gurigaadu timir taallo timirtu waa iska bisishahay ma ogtahay gaajadii markaa ku haysayba waa sii ridaysaa wa kunnaa waxaan kaloo ahaynoo intaa noo dheereed nadribu waxaan ku garaaci jirray bicasiina ulaha annaga geedaha alkhabata abqadaan ku garaaci jirray uma nabullu waan qoysan jirray bilmaayi biyaan ku qoyn jiray abqada fanakulu waan cuni jiray oo geedaha iyaduna abqadeeda iyo caleenteeda iyo bacaluusha waxaas iyadana waan iska daaqaynay oo geedahan cunaynay ilaa markaasi loo bixiyo jeeshulqabad qaala wuxuu yidhi waindalaqnaa waan tagnay calaa saaxil ilbaxri xeebta badda xeebteeda saaxilku waa badda xeebteeda ayaan marray fa rufica lanaa waxaana noo kor yeelay calaa saaxil ilbaxri badda xeebteedii ka hayati lkahiibi dakhmi waxaad moodda murmurcood iyo bacaad weyn oo kale oo saa u alkuudan saa u taagan oo sa taagaya ma meel ka aragnay xeebti ka aragnay yiri wax badda ka soo baxay bannaankeeda yaalla oo aad mooddo meel burburcooda iyo bacaad aad moodo buura ayaan u nimid fa ataynaaha waan u nimid fa idaa hiya wixii asaga ahaa waaba daabatun daabad tudcaa lagu yeedho alcambaru cambar magaceeda cambar la yidhaahdo wax weyn oo badda ilaahay ka soo saaray nuguri ayaan dhihi jiray waxyaalaha waaweyn oo xayawaanka badda ku jira wa u weyn nuguri baan ku magacaab jiray marka cambar bay dhihi jireen ayaa meesha yaalla oo baktiyey bakti ah ubbadda ay soo tuftay qarafatulbaxr ubaddaa soo tuurtay qadfiga asaga ah in la cuni hadal kama taago ee daafiga dul warwareega dul hahaabaya kaas isku hayaan qur-aankana waa tafaasiirta saxaabada abubakar iyo hayrba ay ku fasireen nacam uxila lakum sayid lbaxri wa dacaamuhu mataacan lakum wa dacaamuhoodaasay ku fasirayaan wuxuu soo tuuraa iyo waxaas dul socdoo meyd ah bakti ah marka wuxuu yidhi qaala abu cubayda wuxuu yidhi haddii aan kor tuurannay dadkana waa geejaysan yahay gaajaa haysa markii hore wuxuu yidhi asagaa laga warsid waa amiirkiie maytatun buu yidhi hiya mayta waa bakti ha u dhowaanina cumuumkiibuu ku xumbaaray xurimad calaykum almayta uma qaala wuxuu yidhi laa haddana waa isqabtay bakhti ahaan uga tegi meene bal naxnu annagu rusulu rasuuliillaahi rasuulkii ilaahi sala allahu aleyh waali wasalam dadkuu soo diray baan nahay wa fii sabiilillahi jidka ilaah iyo jihaadna waan ku jiraa waqad udururtum waanan ii dhibaatogelin mudariin baa tiinoo baahi baaba ina haysa fakuluu cuna halkaasuu marka oga qiildayey idiraar iyo daruuro inay ugu bannaanaanayso waxaan loo caddayn doonaa daruurala'aan la cuni karo meytada iyo baktiga badda in adoo gaajaysanin xataa ay xalaal kuu tahay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo caddeeyey nacam qaala wuxuu yidhi xadika uxilad lanaa maytataan uxilad lanaa maytataan wa damaan laba baktina waana noo xalaaleeyey laba dhiigna waana noo xalaaleeyey maxay ahaayeen maytataanku labada bakti maxay ahaayeen ya aljaraadu wasamak waxay badda ku jiraa la dhahaa jaraadkuna waa ayaxa baalka ayaxaan waa dhaweyta isagoo didaaya arkaysa beeraha iyo dhulkaba u daran in la cunaa bannaan maytadiisa baktiisa xataa waa xalaal wey dhiiguna de waxaa weeyaan alkabadu wadixaal wey ya alkabadu wadixaal yani beerka waa hili waa dhiig la angajiya ilahay saa ku abuuray dixaalkuna waa beeryarta waxay dhahaan wey soomaalida maba cunta waa iska tuurtaa ayib wuxuu kaloo yidhi markii la weydiiyey badda nabiga calayi salaam huwa adahuuru maau alxilu maytatu biyaha badda waa daahir waa lagu weysaysan qaadan waa lagu daahiro qaadan karaa baktigiisuna xalaal weeyu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahy lakiin abu cubayda masaladaasoo dhan baan soo gaadhin markii hore arrintaasuu ku xumbaaray gadaal baa looga caddayn doonaa qaala wuxuu yidhi fa aqamnaa waxaan dul nagaanay calayhi bahalkii cambarkaa shahran bil baan kor deganin wanaxnu mia saddex boqol oo ciidan aan nahay buu leeyahy saddex boqol oo nin oo gaajaysan bil bay cunaayeen yacni shan iyo toban baad arki doontaa riwaayo siddeed iyo toban baad arkaysaa bil baad arkaysaa riwaayatul aktar riwaayada badan wanaxnu alaaumia saddex boqol xataa saminna ilaa aan ka cayilay oo jismiga anagiisii uu soo noqday oo aan hilibkii ka cayilay ayaan cunaynay qaala walaqad ra'aytunaa waxaan is garanaynaa oo is aragnay buu leeyahay oon xasuustaa nakhtarifu annagoo dardarsanayno min waqbi caynihi ama caynayhi indhihiisa ama ishiisa godkeeda isha godkeeda yaan waxaan dardarsanaynay bilqilaali ashuumo ashuumaan dardarsanaynay ashuumo ayaan dardarsanaynay adduhna subag ah ashuun subagbasuba lasoo darsana subag baa lagala soo bixi macnaha ishiisii wixii xaydh iyo dufanaha oo iskugu tegay yaa waxaa la darsanayaa ashuunka la darsanaya ee weelasha waaweyn markaasa deena xaydh subag ah yaa laga soo dhuranaya waa ishiisa keliya intiisa kale ha sheegin waa weyn yahay waan arki doonaa wixii oo la tilmaami wanaqtadicu minhu lfidra aw alqidra waxaan ka goysan jirnay qidca gabal ka fawri sida dibi waxa dibi moodo in dibi leeg oo mise ka qadri thawri dibi oo kale ayaa ka soo goysanayna maalin walba lagu qadaynayay falaqad akhada mina abu cubayda abu cubayda bnu jaraax ba wuxuu naga soo qabtay alaaata cashara rajula saddex iyo toban nin buu yidhah soo baxaan markaasuu faaqcadow wuxuu dhex fadhiisiyey fii waqbi caynihi caynihi ishii xayawaankii noocaasa ishiisii oo subagii lagala soo baxay godkiisii qorrafka ahaa godkiibu saddex toban nin geliyey oo ku libdhay marka wuxuu caaday ma aheen makhluuq iyo wuxuu ahaa xayawaanu ilaahay xooggiisa iyo awooddiisa iyo qadarkiisa ilahay og yahay subxana wa tacaala abu cubayda marka wuxuu rabaa inuu ka warramo bahalkan inta ay tahay qiradiisa iyo xooggiisa oo qiyaasayaa bal feerihiisa taag bal ishiisa gala marka saddex iyo toban nin baa god ya gashay wa akhada wuxuu xagga kala qabtay dilcan feed min adlaacihi feerihiisii ka mida feerihiisaasaa loo istaajiyey faaqaama waa istaajiyeen feerihiis oo hilibkii laga gurtay uma raxala wuxuu raray acdama baciir awrtii ama geelay midka ugu dheer ugu weyn oo macnaa aan maca naga ahaaday buu raray famarra wuxuu maray min taxtiha hoos hoos buu ka maray riti raran oo kabaalaysadood raran ayaa hoos saa u hoos maray waxaa ka sii korreeya feedhi baa ka sii korraysa osaa loo taagay waxuun ilaahay awliyada ilaahay ku maaratay noolaysay buu ahaa watasawadnaa min laxmihi bil baa la cunaya ogow haddana waan sahay qaadanay min laxmihi hilibkiisii washaa'iqa xaala kownihi washaa'iqa isagoo ah daldariiq isagoo la kumbisay oo la daldariiqay oo intay jirdeexaan oo jaajeexaan oo dhadheeraaan hilibka oo dabka mxua qoraxda loo dhigo yaa isagoo angegan ayaa laiska qaadan jiray hadhowba de laiska karkarsan washaa'iq baa la dhahaa falamaa qadimna almadiina markaad magaaladii madiina gallay ataynaa rasuul allah nabiga alai slam aan u nimid si warbixin loogu siiyo warbixintii baa lagu daray fadakarnaa dalika low arrinkii baa nabiga u sheegna waxaan xayawaankaasaan aragnay saasaan isku qabannay kadibna idiraar iyo baahi darteed baan u cunay faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa risqun akhrajahu allahu lakum maa wa xaaraana waa risqi ilaah idiin soo saaray idinka soo maarti karaama wey ilah baa idin karaamey iduu karaameeyey oo ilahay idiin soo saaray xalaal buuna asal buu u ahaa ee wax maarata rukso ku banaanaaday iyo idiraar iyo baahi ma ahee asalkiisa xalaalaha baktigaas badda baad ka soo baxay waa xalaal fa hal macakum min laxmi hilibkiisii shayin wax ma ka wadaan fatudcimuuna aad maqquudisaane hilibka wax ma ka wadaan aad dhadhansiisaane qaala faarsalnaa ilaa rasuulilah nabiga waxaan u diray calayhi salaam minhu hilibkii baalka cambarka waxbaan oga diray minhu min bacdihi faakalahu waa cunay rasuulka calayhi salaatu wasalaam taana waxaa weeyaan macnaheedu tadyiiban likhawaaini saxaaba saxaabada qalbigoodii buu nabiga iyuu hagaajinaya inay waxay cuneen uu xalaal ahaa rasuulka alai salam waxaan u iibahayn oo xalaalahayn weligii ma cunayn mana cunaayo sala allah aleh waali wasalam marka taasaa tusayaa tawaaducna way ka tahay rasuulka calayh salaam in saxaabadiisa waxay cunayaan uu la mushaarakeeyo iyaduna way tahay marka waa bayaanu lxukmi sharci ficla xukunkii sharcigaabuu ficil ku muujiyey qaala xadaanaa cabduljabaar ibnu اlcalaa qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata qaala samica wuxuu maqlay camrun jaabir bn cabdilaahi camr bnu dinaar baa wuxuu maqlay jaabir bn cabdilaahi oo yaquulu leh bacaanaa rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa na diray bacaanaa rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam wanaxnu alaaamiata raakib saddex boqol nin oo gaadiid saara annagoo raakib ah wa amiirunaa waxaa amiir noo ahaa abuu cubaydata bnu jarax baa madax noo ahaa narsudu waxaanu noo diray narsudu inaan u cimil gallo ciiran safar biqurayshin quraysh ay laheedoo shaam iyo maka u kala socotay inaan dhufays u gallo oo dhexda u gallo way noo bannaantahay shareecada way u bannaantahay gaalada xarbiyiinta in iyo cimin loo galo faaqamnaa bisaaxili markaasaan deen waxaan ku nagaanay xeebtii nisfa shahrin bilniskan markaa shahran baa soo maray fa asaabanaa juucun shadiid gaajo daran baa nugu dhacday xataa akalnaa waxaan cunnay alkhabada abqadii geelaha quraca iyo abaqa fa sumiya waxaa lagu magacaabay ciidankii iyo jeyshkii jeyshualkhabat jeyshu alkhabit aw khabat ciidankii iyo jeyshkii abqada ayaa magac looga dhigay riwaaya kale xataa qarixat ashdaaquna geedkii aan cunaynay abqadahaale waa wax kulul oo eh, olol buu leeyahay eh, waa bacd riwaayaat saxaabadu waxyaalahay cuni jireen ama abqada ku saabsan ama cadayga ku saabsan iyo qowlalaha dilaaci jireen fa alqaa lana albaxru badibaa waxay noo soo tuurtay daabatan daabad yuqaalu lahaa layidhahda alcambaru weyn faakalnaa minhaa nisfa shahri biliskeed baan cunaynay wadahannaa min wadakiha subageedii iyo shashafadeedii iyo xaydheedii ayaan ku subkanaynay xataa faabad ilaahay ka soo noqotay ajsaamunaa jirka anagii baa soo noqday wanaaggiisa ku soo laabtay oo rafaadkii aan ku jirray muddadii iyo macaluushii yaa naga soo baxda waan xataa samina waan soo marray ilaa ka cayileen qaala fa akhada abuu cubayda abuu cubayda wuxuu qabtay dilacan feed min adlaacihi xayawaankii feedhihiisi ka mida fanasabahu intuu taagay buu uma nadara fiiriyey ilaa adwali rajulin ninka ugu dheer filjeyshi ciidanka gudihiisa wa adwali jamalin ritiga ugu dheer ee awrta ku jiraya geela faxamalahu calayhi ninkii asaga dheeraa buu ku xumbaaro korka ka saaray famara wuxuu maray taxtahu taxta dilci feedhi hoosteedu haddana maray ma taabanin wixii o dhan feedhi baa kasii koraysa weynanka waxaa uma nadara wuxuu fiiriyey ilaa cafwan famara faqaala wuxuu wa fii xajaaji caynihi ishiisa gudaheedii waxaa galay nafarun koox saddex iyo toban nin baa gashay qaala wuxuu yihi yidhi wa akhrajnaa min waqbi caynihi akhrajnaa waxaan ka soo saaranay min waqbi caynihi ishiisa gudaheedii kada wakada intaa iyo intaas qullatan oo qulla ah waa wax weyn oo dee qulladu oo wax badan qaado wey wadakin oo min wadakinah ah, xaydh iyo muxuua ah, baruur ah qaala wa kaana macanaa jiraabun aholi waxaan wadanay min tamrin timiraho marka hore sahay loo watay fa kaana abuu cubayda wuxuu ahaa yucdii kii siiya kula rajul nin kasta mina naga mida qabda qabda markii hore cantoobo cantoobo waxbaa la heli baa la lahaa uma acdaanaa markuu arkay wuxuu sii dhammaanaya waxna la haynin acdaanaa wuxuu noo siiyey garaankii tamratan tamra xabad xabad timira ayuu noogu qaybin jiray noo yaryareynay falammaa faniya markuu timirtii xabaddii aynagaba dhammaatay wajadnaa waan u walbahaarray faqdahu weyntiisii weyntii aan weynay baan u walbahaarray oo u murugno u rafaadnay xabaddii baa wax weyn noo haysay kadibteena ilaahay wuxuu ku caynmiyey hilibkaasay heleen marka shaahidka waxaa weeyaan badda waxay soo tuurto ama ku dhex dhinta xalaal weeyaan waa la cunayaa waxadaanaa cabduljabaar bnu اlcalaa xadaanaa sufyaan bnu cuyayna qaal samica camrun camar ibnu diinaar baa wuxuu maqlay jaabiran jaabir oo yaquulu leh buu maqlay fii jeyshi alkhabadi ciidankii abqada ina arajula nin yaa naxala gowracay alaaata jazaa'ira saddex neefoo gowla gowracay uma alaa saddex kale uma alaaata uma nahaaw abu cubeyda ka reebay xadiidka isagoo mudawal ahoo mufafaahsan bukhaari buu ku sugan yahay cubaada binu saamid wiiluu dhalay buu ahaa marka waxaa u wada weyd waa kii abi kulahaa waxadaana cuثman bn abi shayba eh, qaal xadaana cabda yni bnu sulaymaan can hishaam bn curwa can wahb bn kaysaan can jaabir bn cabdillaahi radi allah canhuma qaal bacahana nabiyu nabiga calayh salaam baana diray wanaxnu alaaumia anoo saddex boqolah naxmilu xumbaarsan aswaadana sahaydaanada yari waxay ka qabto calaa riqaabina qoortaan ku wadan sahaydi wa gaadiidda saari maaha dhabarkaan ku wadanaa qaala waxadaanii muxamed bnu xaatim xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy عن مالك بن anasin عن abi nucaymin wahab بن kaysaanaha أن jaabir بن cabdillaahi ahbarah qaala bacada rasuulu llahi sala allah aleyh waali wasalam sariyatan ilaaluu diray ciidan yar alaaثumiya saddex boqol gaari wa amara calayhim abaa cubaydata ayuu diray iyuu amiir oga dhigay min aljaraax fafaniya zaadum sahayd baa ka dhammaatay fajamaca abuu cubayda wuxuu soo aruuriyey sahaadan waxay wadaynin fii maswadin hal weel buu iskugu keenay miswadka waa aalatu adawaatu zaad ama weelka sahayda lagu guro ayuu iskugu so iskugu keenay fa kaana yaquutuna marka wuxuu yidhahda anaa inii qaybinaya dadka waxaad gacanta ku haystaan waa iska dhammayn karaan anaa inii qaybin xabad xabad fa kaana yuqawituna waana quudin jiray waana siin jiray xabad xabad xataa kaana yusiibuna kula yowmin tamra xabad timiruna siin jiray qaala xadaana abu kurayb maxamed bn calaa hamdan xadaana abu usaama xamaad qaala xadaana alwaliid yacni ibnu kaiir qaala samictuha binu kaysaan ayaa noo warramay buu lehy abu nucaym yaqulu samictu jaabir bn cabdillaahi oo yaquulu labacada rasuulu llahi sala allah alay slam sariyatan sariya iyo ilaaluu nabigu diray ana fiihim buu leeyahay jaabir waan ku jiray ciidankaas ilaa sayfilbaxri sayf ilbaxri iyo saaxirulbaxri waa sumid ilaa sayfilbaxri ee ilaa saaxir ilbaxri badda xeebteeda ayaanu noo diray muhimadda loo dirayna waan soo ogaanay in safaraydii reer quraysheed dhexda loo galo wasaaquu jamiican ruwaaddii waxay dhammaan kaxeeyeen baqiyat alxadiid xadiidkii dheeraan soo maray ka naxwi xadiidi camr bnu diinaar wa abu zubayr labadaa xadiidkoodii ayay kuwana ku raaceen hayra ana fii xadiidi wahb bnu kaysaan ninkan ilaa wahb bnu kaysaan abu nucaym xadiidkiisu waxaa ku sugan faakala minha aljeyshu baa cunay amaaniya cashrata leyla siddeed iyo toban habeen baa la cunaayay shan iyo toban soo marray bil baa soo maray riwaayada akarka ah ayaa xoog badan waxadaanii xajaaj bnu shaacir qaala xadaana cuثmaan bnu cumar xaa waxadaanii maxamed bnu raafici qaala xadaana abulmundir alkhazaaz kilaahumaa can daawuud bni qaysin can cubaydillaahi bni miqsad can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal bacaa rasuulu llahi sal ly slam bactan ciidan buu diray ilaa ardi juhaynata reer juhayna ardadoodii riwaayadan waxay ku caddaysay meeshii loo baxay lahayd juhayna qabiil weeye reer juhaynadu qabiilada carbeed ka mida ah, ilaa yoomina haada way jiraan fulaan aljuhani baad maqlaysaa wastacmala calayhim rajulan ninbuu madax oga dhigay waan soo marray ninkaasi hadda mubhamka ah mubham baa la dhahaa mubham iyo muhmal iyo majhuul ayib rajulan abu cubayda bn jaraax wasaaqa alxadiidu naxwa xadiidiin wallah aclam wbilah towfiq sala allah wasalam ala nabina mxamed